لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط الحادي والثلاثون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه wuxuuna ka bilaabmayaa shariidkan kadu xadiidka shan boqol iyo labaatan ayuu ka bilaabmaya aa xadiidka شhan boqol iyo labaatan iyo kow ka bilaabnaya oo xadiidkii anas ahaa oo mucjizo weyna rasuulka sal ly slm ku jirto xadiidkuna wuxuu ah inu abu طalxa radi allahu canhu maalin islaamtiisa umu sulaym uu ku yidhi rasuulka all sala allahu alayh waali slam codkiisoo daciifaan arkay inay gaajicaysa garanaye wax ma haystaa markaasi waxay soo bixisay dhowr xaboo kibisay soo bixisay gambadeedii ayay qaar ku duuduubtay kibistii markaasay weelkeeda anasay hoosta u gelisay gambada inteedii kalena ay wiilkii u huwisay oo u hagoogtay markaasuu anas radiallahu canhu u tegay nabiga sal l inuu u geeyo isagoo masjidka fadhiya oo la joogo ayuu arkay markaasna waa iskor taagay markaasuu gartay nabigu sal lla alay slam uu yidhi ma abu talxa ku soo diray ha macuntuu kuusoo dhiibay ha ina keliya raggii buu yidhi anas baa marka ka hortegay gurigii buu galay adeerkiisa u sheegay wuxu adeer waa kan rasuulku sala alla alay slam reebkii uu soo horkacay <clears throat> markaasuu eh, abu طalxana u dhawaaqay islaantiisi o yidhi umu sulaymey waa kan rasuulka alla sal lay slm dadkiiba nagu soo hormaray waxaan siinana ma hayno markaasay tidhi aliya rasuulkiisaa garanaya abu talxa marka ka hortegay rasuulka sala allahu alay wasalam oo dhexda kaga hortegay oo soo raacay halkaasaan marka joognay kolkii guriga lasoo galay iyo sida ay yeelaan taas ayay arrintu marka halkaasay nala soo gaadhay faاnطلqa abu طلxةa radي allahu canhu xatىa laqiya rasuul اllahi salى اllahu عalayh waalih wasalam abu طalxa ayaa baxay markaasuu rasuulka sal ly slm dhehda kaga kaga hortagay faaqbala rasuulu اllahi salى اllahu عalيh wali wasalam waa soo socday rasuulka alla salى اllahu عalيh wali wasalam macahu yani maca abi طalxa xataa dakala ilay gurigi soo galeen faqala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wali slm rasuulka alle wuxuu yidhi halumii maa cindaka ya uma sulaym keen umu sulaymay waxaad hayso faatat bidalika alkhubzi kibistii iyada ahayd bay keentay faamara bihi rasuulu llahi sal ly sl rasuulka alla amar ku bixiyey fafutta waa la jejabiyey wacasarat calayhi waxay ku tuujisay umu sulaymin xukkatan muxuu ahayey tabad weel yar oo jildi laga sameeyo oo subaga haweenku ay ku ritaan weeyaan wax yar oo salkiisa ku jiray ay ku tuujisay faaadamatu way ku koosaartay subagaasay ku koosaartay ثuma qaala fiihi rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wali wslam ma shaء allah an yaquul wuxuu ku aqriyey rasuulka allah wuxuun alla uu doonay inuu ku aqriyo oo ducaa buu ku aqriyey ثuma qaala markaasu wuxuu yidhi idan lcashara toban u idan toban la soo geli waa yarayda wiilka yar kilkilada hoosteeda ku waday weeyaan say u barakoobi doonto faadina lahum wuu idinay faakaluu waa cuneen xataa shajicuu ilaa ka dhargeen uma kharajuu waa baxeen uma qaala markaasu haddana wuxuu yihi idan lcashara toban u idan faadina lahum waa u idinay faakaluu waa cuneen xataa shajicuu uma kharajuu haddana ay baxeen uma qaala markaasu haddana wuxuu yihi idan lcashara toban u idan faadina lahum xataa akala alqowmu kulluhum washadicuu ilaa raggii oo dhan ay ka wada cuneen oy ka dhargeen waalqowmu sabcuuna rajulan aw hamaanuun raggaasuna waxay ahaayeen toddobaatan nin ama sideetan bay ahaayeen muttafaqun calayhi tanana marka waxaa mucjiza baahira oo min mucjizaati nabiyina sala allahu alayh wali wasalam almutacalliqa fii takfiiri aطacaam weeyaan marka waxbaa dhowr xaboo kibisa oo wiil yar kilkilada hoosteeda uu soo geliyo isaga keligii loogu talagalay yaa ka dhargeen toddobaatan nin ama siddeetan ninu wa fii riwaayatin famaa zaala yadkulu casharatu wayaqruju cashara ma ayna ka duulin ay tobanno soo galaan tobanno baxaan xataa lam yabqa minhum axadun ila dakala faakala xataa shabic ilaa ay raggii oo dhan ay ka soo wada galeen oo ay ka wada cuneen uma hayaaha wuu isku haghabaajiyey intiisu haghaabay wuu isku hagaajiyey faidaa hiya miluhaa xiina akaluu minha waxaa caddaatay inay markay cuneenay bilaabeen siday ahayd inay tahay waxba ayna ka dhinmin wa fii riwaayatin faakaluu casharatan cashara toban toban bay u cuneen xataa facala dalika bihamaaniina rajulan ilaa sidaa ka yeelay siddeetan in uu uga galay sidaas oo riwaayadan maba ayna shakinaya siddeetan bay goysay ثuma akla nabiyu sal الlه alay وsلم bacda dalika nebigu slى الlه alay slam markii dambuu isagu cunay sidii sharaabkiina sida kale u yeelay oo ugu dembeeyey sharaabkii xadiidkii abi hurayra aan kusoo mara caanihii markay raggii oo dhan wada cabeen buu marka isagu goortii dambe cabay hambadoodii haddana sidii oo kale u yeelayaayo kolkay siddeetankii ninba badergeen runtii soo haday sidaa siisiinaye yuu cunay isaguna wa ahlu beyt iyo dadkii guriga lahaana waa cuneen wa tarakuu su'ran hanbayna ka tageen wa fii riwaaya riwaa kalena waxay ahayd uma aqbaluu waxay hambeeyeen maa balaguu jiiraanahum waxay gaarsiiyeen deriskooda usii gudbiyeen ay ahlubeytkiina hambeeyeen wa fii riwaayatin can anasi radi allahu canhu qaala ji'tu rasuula اllahi salى allahu alيyh wali slm rasuulka allaan imid yowman maalin fawajadtuhu jaalisan maca asxaabihi isagoo asxaabtiisii dhex fadhiya ayaan la kulmay waqad casaba batnahu bcisaaba uu ku duubay calooshiisana mara uu ku duubay faqultu libacdi asxaabii asxaabtiisa qaarkoodii la joogtay slan wiil yar buu kolka ahay ma garanayo muxuu nebigu sal ly slm dhexda marada ugu duubay lima casaba rasuulu llahi sala lla alay slam batnaa muxuu nebigu sal l sl calooshiisa u duubay ba faqaaluu markaasuu hadhi min aljuu gaajo daraaddeed fadahabtu ilaa abi طalxa abu طalxaan u tegay wahuwa zawju umi sulaym binti milxaan umu sulaym sahla binti milxaan radi allahu canha oo أنس hooyadii radi الله canhu weeyaan faqultu yaa abataah aabow waana adeerkii adeerkii waxaa ka durugsan weeyaan hooyadiina qabo marka aabow uu leeyahay aabow qad ra'aytu الله اllahi sal ly slm casaba baطnahu bcisaaba waxaan arkay rasuulka alle sal ly slm isagoo maro dhexda ku duurtay fasaأltu bacda asxaabihi faqaaluu min aljuuc asxaabtiisa qaarkeed baan waraystay muxuu saa u yeelayo markaasay waxay yidhaheen gaajo daraaddeed fadakla abu طalxata radi allahu canhu calىa umi hooyadii umu salayn buu u galay faqaala markaasu wuxuu yihi hal min shayin wax ma jiraa qaalat nacam cindii kisarun kisar waa jamcu kisra waxoogaa muxuu ahaye xabado kibisa ayaan ayo min khubzin wa tamaraat iyo xabado timid fain jaءanaa rasuulu الlahi salى alay slm waxdahu ashbacnaahu hadduu rasuulka all slى الlaه عalيه alي wslam keligii noo yimaado waan dhergin karaa wa in jaءa aakharu macahu qalla canhum hadduu qof kale soo raacase waa ka yaraanayaaba ma gaadhayo wadakara tamaama alxadiid xadiidka intii sii kale ayuu sii sheegay qisadii dheerayd dheeraydan soo marabuu sheegay marka riwaayadan riwaayadii kale hore wax yar bay ku kala duwan yihiin waxa yaray ku kala duwan yihiinna waxa weeyaan qofka soo sheegay rasuulka alle sala allahu عalيه waali wasalam gaajadiisa inuu anas ahaa tantada kii horena waa abu طalxa u ahaa waana la iswaafajin karaa waxaa la isku waafajin karaa hortii hore abu طalxa inuu intuu arkay rasuulka salى الlahu عalيh wali wasalam codkiisa intuu maqlay oo daciifnimadaas iyo ka dareemay uu iska ilaaway kolkuu guriga kusoo noqday inuu umusalem u sheego marka uu soo xusuustay kolkuu anas uu u sheegay oo markaas uu yidhi anasna saas si anas u sheegay iyo ti isagu arkay ay sidaa isku waafaqeen weliba riwaayadana waxay caddaysay inta ay la ekayd cuntadaasu intay la ekadina aad iyo aad u yaray oo waxay ku qadartay umu sulaym hal qof keliya wax deeqi kara laba qof si aan deeqi karaynin markaasuu alla uu barakeeyey oo sideetan qof oo raggii rasuulka sala allau alay slam la socday ah iyo dadkii guriga lahaa iyo deriskoodii intaba wada gaaray baabu اlqanaacati wاlcafaafi wاliqtisaadi fi اlmaciisha qanaacada qofku uu ku qanco ku qalbi muxuu ahay ku qalbi dego waxa alla uu siiyey hantadiisa ah iyo is-ilaalinta baryada iyo xaaraamta iyo meel xukudeedda layska ilaaliyo waliqtisaadi iyo dhexdhexaysiga fi lmaciisha maciishada masruufashadeeda si dhexdhexaada qofku u masruufto oo ciddiisa aanu kuna ciliiliyin aanu kana badbadinin wladiina ida anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wakana bayna dalika qawaama qawaamkaas oo alle subxaana wa tacala qur-aanka ku sheegayo yaa la yidhaahaa iqtisaad la yidhaahaa marka waa inuu si dhexdhexaad ah qofkii wixii hantidiisa alle uu siiyo oo u manaafacadsado aanu kuna ciyaarin aanu iskuna ciriiriyin walinfaaq iyo waxbixinta wadami الsu'aali min غayri daruura iyo caydan lahaayay baryada ilaa qatar qofkeeda un ku noqoto wax kale uu soo qaada waayeen mooyaane qaala allahu tacaala wamaa min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquhaa daabba waxaa le wax dhul socodka ma jiro wax oo noolo ah oo dhulka joogo oo dhul socodihi ma joogo ma jiro oo ama bani aadan ah ama xayawaanaad ah ama casharaad ah ama shimbira ah ma jiro ilaa cala allahi risquhaa ilaa risqigeedu alluu saaran yahay alla subxaana wa tacaala risqigeeda haya qof walowba risqaagii rabbi baa haya marka kolkuu sidaa ogaado qofku waxaa gelaysa haddii uu iimaan leeyahay sabr iyo tawakul iyo qanaaca baa gelaysa iyanuon isxumaynin allah ku kafaalo qaaday risqigaagii laakiin taasi uma jeedo macnaheedu ma aha inuu qofku isagu mas-uuliya ayna ka saarayn inuu risqigiisa u sacyiyo o u shaqaysto ee marka alla subxaanahu wa tacaala risqigiisa uu wahayayo waa keenayaa asbaabuuna u yeelay wa qaala tacaala lilfuqaraaءi aladiina uxsiruu fi sabiili اllah lilfuqaraa'i fuqaradiibuu u sugnaayo shaygaas hore laga soo hadlaayo aladiina uxsiruu lagu goodoomiyey fii sabiili اllah jaarka fii sabiili اllah lagu goodoomiye ee dadkii oo dhan ay la wada colloobeen ee dhan ay ka wada yihiin ee iyaguna u go-ay jihaadkaa gaalada inay la jihaadaan u go-ay oo ka soo cararay reerahoodiiyo ka soo cararay oo naftooda u diyaariyay jihaad fii sabiiliillah laa yastatiicuuna iyagoon karay min darban socod fil ardi dhulka ay socdaan yaxsabuhum uu u malaynayo aljaahilu kaan aqoonini agniyaa niman maalqabayna siday isu ilaalinayaan ee baryada isaga ilaalinayaan qofna canayna weydiisanaynin wuxuu isdhahaya qofkan xaalkooda aqoonini waa nimankan waa niman maalqabeena min atacafufi is-ilaalinta ay is-ilaalinayaan daraaddeed ee baryadii iska dhowrayaan ee dadka ayna dhibaatadooda u sheeganaynin iyo u malaynayaa qofkii aan aqoonin inay maalqaban yihiin tacrifuhum waxaad ku garanaysaa bisiimaahum calaamadoodaad ku garanaysaa markaad u fiirsato yaad wejigooda iyo midabkooda iyo ku garanaysaa inay rag dhibaata haysata ay yihiin laa yas'aluuna annaasa dadka ma su'aalaan ilxaafan ku dhajin iyo ku celcelin iyo isku adkayn uma su-aalaan <clears throat> ee hadday su-aalaan kolay ku tahay istishid iyo sarbeeb iyo si fudud ayay ku su-aalan sida abu hurayra aan ku soo marray maalintii arrintu ay ku xumaatay aad iyo aad u gaajooday inuu raggii jidka u fadhiistay oo uu istusay laakiin aanu la hadlinoo waxsiiyo aanu dhihin wa qaala tacaalى والذينa إdا أنفqوا lm يsرفوا وlm yqتلوا وkana bayna dalika qwاma aayadantadu waxaa weeyaan waxay ka mid tahay cibaad الraxmaan oo alla subxaanaه wa taعala fi awaakhir suurati الfurqaan uu ku sheegay ee sifaadkooda uu ku tirtiriyey وعباad الرحمن الذيina يمشhuuna عlى الأرضi hwna وإida khaaطبهم الجاhiluuna qaaluu se u soo waday cibaad الرaحmaan kuwa kuwa sidaa ah oo waa kuwa sidaa ah oo ku sidaa uu goortii dambe marka haddana wuxuu yidhi والadiina kuwii weeyaan إidaa أنfaquu markay wax masruufayaan lam yusrifuu aan xadgudbin oo xataa aan kaga bixin walam yaqturuu aanan cidhiidiyin oo aan yaraynin wa kaana bayna dalika qawaaman wa kaana infaaqooduna uu ahaa bayna dalika labadaa dhexdooda qawaaman mid dhexdhexaada irtisaada labadaas yani arrimada lasoo sheegay islaamka iyo tafkiirka ah wa qaala tacaala wma qalqtu اljina wاlinsa ila liyacbuduun xilliga insiga toonan ma aanan u abuurin inay caabudaan mooyaane wax kale maa uriidu minhum kama rabo min risqin risqi kama rabo wamaa uriidu an yudcamuun inay cuntay cuntaysiiyaanna kama rabo ina allah warazaaqu dulquwati lmasiir wa ama alaxaadiidu fataqadamu mucdamaha fi lbaabayni saabiqayn wa mima lam yataqadam xadiidka ku saabsan baabka kada ku saabsan baab badankeedu labadii baabee horebuu ku soo horumaray laakiin intaan soo horumarinna waxaa ka mid a can abi hurayrata radi allahu canhu an الnabiy salى اله alay slam qaal laysa اlغinaa can kahraةi اlcarab hodantinimadu ma aha badeeca badnida alaabta uu soo bandhigayo ee uu hayo ee badeecadiisa iyo maalkiisa yani farabadnidiisa ma aha hodantinimadu iyo maalqabeennimadu walakin alغinaa غina nafsi hodantinimadu waa hodantinimada nafta ah nafta qofkiisa yani qanaacada weeyaan uu qofku Eh, alxamdu lilah u dhahayo wixiisa isku filaysiinayo ee wax bad aan un guri taagaynin taasaa hodantinima run ah muttafaqun calayh ama hadduu qofku maal badan u hayo laakiin aanu ku qanacsanayn waa baahan yahay oo waa muxuu ahaay hadiyo goor wax ziyaada ayuu rabaayo faqiir weeye kaasu qani ma aha sida nin shaacir u yihi waman yunfiqu saacaati fii jamci maalihi makhaafata faqrin faladii facala alfaqru qofkii maalka saacadahoo dhan iyo waqtigoo dhan ku shuqlinaya maalka ururintiisa isagoo faqri ka baqaaya faqrigiibu ku dhacay waxa uu samaynayaaba faqri ah <clears throat> wاlcarabu bifatxi اlcayni wاlra'i huwa اlmaal وعn cabdاللahi بn cmr رadي الله عnهma أna rasuul الlahi slى الlه عليه وsلم qاal qad أflaxa man أslma وrزqa kafaafa وqanacahu اllah bma aataah mutafaq عalayh rawah mslim waa uu liibaanay qofka islaama ee kafaafna alla ku arsaaqo allana ku qanacsiiyo waxa uu siiyey xadiidkaasna waanu soo maray شhan boqol toban iyo laba ayaan ku soo maray وعn xakiim bni xizaamin radي allahu canhu qaala sأltu rasuul الlahi slى الlه عlay slم rasuulka allaan baryey xakiim ibn xizaam ibn khuwaylid radي allahu canhu abu khalid alأsadi ibnu akhi khadiija radي allahu canha wuxuu ahaa dadkii muslimati lfatxi ah raggii qoraysheede soo islaamay maalintii fatxu maka ayuu ahaa marka qanaa-imtii xunayn markii rasuulku sala alla alay slam uu bixinayay ayuu wax ka su-aalay inuu wax laga siiyo uu weydiistay markaasuu siiy boqol halaad buu siiyey nebigu sal alay slam markaasuu haddana weydiistay boqol kaluu siiyey saddex boqoloo halaad markuu siiyey kolkaasuu marka nebigu sala alla alay slam la hadlay rasuulkan sala اlه alay slam beryey oo waa isiiyey uma sa'altuhu faacطaanii uma sa'altuhu faacطaanii waa saddex goor saddexdaa goor mid walba boqol halaad buu siinayey uma qaala markaasu wuxu uhi yaa xakiim markuu arkay inaanu dhergayn xakiimow ina hada almaala qadirun xul maalkan kadu kan maalkiihi waa cagaar macaan faman akadahu bisakhaawati nafsin qofkii ku qaata naf sakinnimadeed yani muxuu ahaaye naf guriweynankeed la-aanteed aan maalka ku dheganayn buurika lahu fiihi waa loo barakaynayaa waman akhadahu biishraafi nafsin naf hanqaltaageed iyo hunguriweynkaeed qofkii ku qaatana lam yubaarak lahu fiihi looma barakeeyo wa kaana kaladii yaakulu walaa yashbac wuxuuna la mid noqonayaa sidii qofka cunayo oon dhargaynin sugurayo guraya oo ololka sii qaadaya walyadu lculyaa khayru min alyadi suflaa gacanta saraa ka fiican gacanta hoose saasuu marka nabiga alay slam waanadaasuu siiyey marka waanadii rasuulka sala allahu alayh waali wasalam aad qalbigiisa ugu dhacdayoo markaasuu isla markiiba isbedelay oo qanaaca la siiyey oo ballan uu ku qaadaya inaanu qof danba wax ka qaadan wuxuu weydiisa iskaba dhaafe kii hooy yidhaha qolay aanu ka qaadan wuxuu xaq u lahaa qolay aanu qaadan qaala xakiimu radi allahu canhu xakiim baa wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi ya rasuula allah waladii bacataka bilxaq allii xaq ugu soo diraan ku dhaartaye laa arzacu axada bacdaka shay-an xataa ufaariqa addunya kalama dhacayo laa arzacu yani laa anqus kalama dhacayo oo kama qaadanayo qof adiga kaa dambeeyo waxba ilaa aan addunyada ka tago wuu ka dhabeeyey marka xakiim oo radi allahu canhu fakana abu bakrin radi allahu canhu abu bakr baa wuxuu ahaa yadcuu xakiiman xakim ibnu xizaam buu u yeeri jiray liicutiya inuu siiyo dadkii fayga iyo caطaha iyo la qaybinayo maalka baytulmaalka dadku ay qof walba xiso ku lahaa iyo haniimada iyo fayga iyo markii maalka muslimiinta loo qaybinayo ayuu ugu yeeri jiray qaybtiisii inuu siiyo fayaabaa waa diidi jira an yaqbala minhu shay inuu wax ka aqbalo uma ina cumara radi allahu canhu cumarna waqtigiisi isaguna uu yimid dacahu liyucطiyahu inuu siiyu ugu yeeray فأbى an yqبlh inuu ka aqbalaabuu diiday faqaala markaasu cmar wuxuu yidhi yaa macshar الmslimiin war jamacadiina muslimiinta ahow ushhidkm عalىa xakiimin xakiim baan idinku maragelinaya mara ka ahaada أnii أcrض عalayhi xaqhu اladii qasamhu اllah lahu min hada اlfay inaan anigu u bandhigaayo xaqiisii alla uu uga qayliya oo ku lahaa fay-an kada fayaabaa uu diidayo an yaakudahu inuu qaato marka ahaada anu xaqaygii xaqiisii inaan ka soo baxay isaguna uu diidayo فlm yrجع xakيm أحadا min الناasi baعd النabiي sl ly slam xatىa twfي xakiim kama aanu qaadanin oo kalema aanu dhicin qof oo dadka kamida waxba rasuulka sl ly slm inti ka dambaysa ila ku geeriyooday mutafaq عalيه yrزع waxaa dhiraa'in ثuma zaa'in ثuma hmزة ay lam yأkhd min أxadi شhayئa وأsl الرزء نqصaan nuqsaan kalama aanu dhicino kama nuqsaamin ba lakin hada waxaa laga wadaa kama aanu qaadanin ay lam yanqus axada shayئa biاlأkhdi minhu qaadasho ka qaatay qofna kalama aanu dhicin waishraafu الnafsi taطalucuha wa طamacuha bishay ishraafu nafsi inta uu sheegaya nebi sal wuxuu ka wadaa hanqaltaageeda iyo hunguriyeynta shayga ay hungurayso wasaqaafatu nafsi huwa cadamu اlishraafi ila shay watamaci fiihi saqaawadaasna marka waxaa laga wadaa deeqsinimada inayna naftu shaygaas ayna hunguraynaynin ayna hanqaltaagaynin oo ayna ayna rabin wاlmubaalaati bihi washarax iyo daryeelad oo ay daryeesho iyo hunguri weynan oo طamc uu ka galo وعn أbي burdةa عن أbي muسى الأشعري رضي الله عنه أbu burda بن أbي muسى wey waa wiilkiisii magaciisana caamir baa la dhihi jiray camir بن cabd لlah بn qays رضي الله عنهma qاal خرجna mعa rasuuli الlahi صلى الله عليه aلي وسلم rasuulka all صلى الله عليه aلي وسلم jirkiisaan soo baxnay abu muسى leh fii غazaatin duulaan غazwatu tabuk bay ahayd غazwatu tabuk ma ahayn غazwatu tabuk qisadeeda mid kale ahayd waa غazwatu daati riqac weeye tan wa naxnu sittatu nafarin annaga oo lix nin ah baynanaa baciirun awr uu naga dhaxeeyo nactaqibuhu aan ku kalkamayno midna kolkood aayinta kalena lugaynayaan fanaqidat aqdaamunaa waxaa boobowday oo daloolsantay lugahayagii dhagaxa iyo waxay ku ayaagii wanaqibat qadamii anigana lugtaydii waa dhiigtay oo waa boobowday wasaqaطat anfaarii xidiihina waa iga dilladeen wakunnaa nalufu calىa arjulina alkhiraq waxaan ku marmari jiray jirran ku duuduubi jiray lugaha iyaga calalada fasulliya gaswata daat riqaac qadugii isaga ahaa ba waxaa lagu magacaabay gaswatu daat riqaac karmalay karmihi ay halalada ku xirxiran jireen yani sababtada lagu magacaabay limaa kunaa nacsibu nacsibu yani nayf waxaan ku xirxiri jiray ku durduri jiray daraadii alaa arjulinaa lagu hayago oo min alfiraqi calalada ah iyo karmaha ayaa daat riqaac loogu magacaabay qaala abu burda abu burdaha xadiidkan abihi ka warinaya wuxuu yidhi فxadث abu muسى bihada الxadيiث xadiidkaasuu ku waramay abu muusa qisadaasuu sheegay uma kariha dalika wuu necmaystay kolkuu hadalkii ka dhacay wuu isxusuustay oo uu ka baqay shay oo camalkiisa saalix ahay u qarsoonaa ayo isagii rabbigiis u dhexeeyey oo uu si sheesheeg oo ku faanfaanay inuu yahay oo ajri ka nuqsaamo markaasuu ka shallaayay wa qaala wuxuu yihi ma kuntu asnacu bian adkurahu maxaan ku falaayey maxaa igu watay inaan sheeg sheego qaala abu burda wuxuu yihi kaanahu kariha an yakuna shay-an min camalihi afshaahu waxaad moodaa inuu yahay shay camalkiisa ka mid ahoo uu faafiyey daraaddii inuu u necbaystay oo inuu qarsoonaado sir u ahaado u jecla muttafaqun calayhi وعn cمر بن تغلبة بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رsuuل الله صلى اه علي سلم utiya بmaal أو sabyin rasuulka all صلى اه علي sلم yaa waxaa loo keenay maal baa loo keenay mise dad qafaala loo keenay bu faqasamahu qasamahu waa qaybiyey faأطىa rijaaلا niman buu siiyey maalkii wax ka siiyey wa taraka rijaaلا nimanna waa ka tagayo ma aanu siinin fabalغahu waxaa soo gaaray أن الذيina taraka kuwa uu ka tagay caqabuu inay xanaanteen faxamida allaha markaasuu alle ku xamdiyey uma afnaa calayhi wuu ammaanay uma qaala markaasu wuxuu yidhi amaa bacdu fawallahi inii la waطi rajula nin baan wax siiyaa waadacu rajula nina waa ka tagaa waladii adacu midka aan ka tagayaana axabu ilaya min aladii ucطi aan ka jeclahay midkaa aan siinayo waxaa dhacday inaan nin intaan wax siiyo nin kale aan ka tago marka ayna ahayn saasna macnaheedu kan aan siiyey inaan ka jeclahay ee ka aan ka tagay baan ka jeclahay sababkuna marka uu sidaa u yeelayana isagaa caddaynaya rasuulku sala allahu alayh waali wasalam walaakini inamaa ucطi aqwaaman niman baan wax siinayaa limaa araa fii quluubihim waxaan qalbigooda ku arkaya daraaddiisoo min aljazaci sabir la-aan iyo waalharaacihim gurigoodana taa daraaddeed baan u siinaya ilmaha wanaagay wanaagsan yihiin inaan u siinayo oo islaamnimada ayuu ku sasabayaayoo haddii lasii waayo inay xumeeyaan oo iimaankoodii uu noqdo buu uga baqayaa waakiluu aqwaaman nimanna waxaan ku hadlaynayaa ilaah maa jacala allah fii quluubihim waxaa la qalbigooda geliyey oo min alghinaa qanaaca ah wadantinimo aan xagga qanaacada qalbiga ah wlkhayriya khayra ah. minhum raggaa waxaa ka mida camr bnu taqlib camr bnu taqlibkan xadiidka warinaya yaa ka mida qaala camr bnu taqliba radi allahu canhu camr bnu taqliba markaa ereyga aad ugu farxay oo sida ugu farxay buu ka sheekaynaya markaasu wuxuu yihi fawallahi ma uxibu ana lii bikalimati rasuuli llahi sala allahu alayh wali wasalam xumra nacam ma aanan jeclaysteen inaan lahaan lahaa hadalkaa nebiga sala allahu alayh waali wasalam geel gudgudweydan inaan bederkiisa ku lahaan lahay oo hadalka aanan heleen ma aanan jeclaysan hadalkaasa waxaan baba ka jeclahay uu nebigu sal ly slam uu saa u ee uga marakacay in isagu uu qaanic yahay oo qalbigiisa khayr iyo wanaag iyo sabr alla geliyo rawahu lbukhaari waalhalacu huwa ashaddu ljazac waa sabr la-aanta iyo adgagaxka ugu daran weeyaan wakayla dajar marka waa waa dhirifka iyo taasal وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى gacanta saraa ka fiican gacanta hoose wabda biman tacuul kelimadaas alyad اlculya khayru min alyad الsuflى dhowr goor laba goor horiyo bay noo soo armartay marka mid waa xadiidka xakiim ee marka dhaweyd aan soo sheegnay xadiid hore oo kasii horreeyana iyadana waa kusoo horumartay oo laba boqol iyo sagaashan iyo lix ah ay kusoo horumartay wabda biman tacuul kuna bilow dadka aada masruufayso wa khayru sadaqa sadaqana waxaa u fiican can dahri hinan hodantinimo xaggeed midda ka fiican yani midda hodantinimo qofka u reebtay waman yastacifka yucifhu allah qofkii is-ilaaliya alla waa ilaalinaya waman yastaqni yugnihi illaah qofkii is-deeqana alla waa deeqaya intaasna iyaduna waynu soo marray oo xadiid kale yaan ku soo marray mutafaqun calayhi wahada lafdu lbuhaariy walafdu muslimin aqsa waa ka gaabnaa lafdiga muslimka isaga waa ka gaabnaa waan abi sufyaana sakr bni xarbi radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sal ly slam laa tulxifuu fi lmas'ala ha isku adkayninoo ha badinina baryada ilxaaq iyo ilxaax labadaas isku mid weeyaan baryada ha isku badinin oo qofkaad wax weydiisataan hadduu idiin cudur daarto ha ku soo adkaynina celcelinina fa wallahi laa yas'alunii axadu minkum shay-an ima weydiisanayo qof idinka wax weydiisan maayo fatukrija lahu mas'alatahu oy mas'aladiisuna usoo saarto mina aniga xaggay uga soo saarto shay-an wax waana lahu kaada anaan necbaysanayo oo baryadiisa unan isku dhaafinayo aana rabin inaan siiyo fayubaaraka lahu fiima ataytuhu oo haddana loo barakeeyo waxa aan siiyey ma dhacayse rawahu muslim kana marka xadiidkii xakiim ibnu xisaan buu lamid yahay oo qofka ku qaata amac iyo hunguriweynan maal ku qaata inaan loo barakaynin marka nabiga sal ly slm wuxuu leeyahay qofkii waxay weydiistow ha igu adkaynin su-aalka oo haddaad kaa aamuso ha igu celinin mar labaad leanna taas macnaheedu waxaa weeyaan inaan qofkaasu shaygaas mustaxiq aanu ku ahaynoo rasuulka sala alla alay slam aanu rabin inuu siiyo oo dad kaloo ka mudana ay jiraan marka qof hadduuse ugu celceliyaana waa iska siinayaa waa iska siinaya laakiin uma barakoobayo uma faa'iidayo ee iska ilaaliya baryabadnida iyo rawahu muslim وعn abi cabdالرaحman cawf bn malik الأشجعي radي allahu canhu qala kuna cinda rasuuli الlahi salى الlه alيه waslam rasuulka alla ayaan la jiray tiscatan aw ثamaaniyatan aw sabc inagoo sagaal ama sideed ama toddoba ah faqaala markaasi wuxuu yihi alaa tubaayicuuna rasuula اllahi salى الlahu عalيه alih waslm miidaan rasuulka alla la mubaayicuunayni salى الlahu alيه waslm wakunaa xadiisi cahdin bibayca waxaanan ahayn kuwo waqtigood uu ku dhow yaho mar dhoweyn sameeyey beecad beecad waqtigood uu ka cusbaaya kusoo dhowaa baan ahayn faqulnaa qad baayacnaaka yaa rasuula allah waa kula mubaayacuna yaa rasuula allah inuu rasuulku ilaaway beecadiisii marka dhowd uu ka qaaday u maleeyeeno kii uu iyada ahayd shaygu horta hore kula mubaayacooday uun haddana uu rabo inuu kula mubaayacoodo oo u moodaya inaanu la mubaayacoonnin markaasay wuxuu ku xusuusiyeen uma qaala markaasuu yihi alaa tubaayicuuna rasuula اllahi salى اllahu alيyه ali wasalam mina rasuulka alla la mubaayicuunayni salى اllahu alيyه ali wasalam markaasay garteen marka rasuulku sal ly sl inaanu ilaawino mid kale uu sheegayo wuxuu leeyahay cawf ibn malik alashjaci radi allahu canhu rasuulka alla la joogin annagoo sagaal qof ah ama sideed ama toddoba markaasu wuxuu yidhi alaa tubaayicuuna rasuula اllahi salى اlه alay slam ma dhoweyn baana la mubaayacoonay markaasaan ya rasuul allah waa kala mubaayacoonay markaasuu nagu celiyo uu yihi miyadan rasuulka lala mubaayacoonaynin fabasadnaa aydiyanaa markaasaan gacmahayagii soo fidinay waqulnaa waxaana nidhi qad baayacnaaka yaa rasuul allah faalaa maa nubaayicuk waa kula mubaayacoonnaye maxaan haddana kugula mubaayacoonnaa qaala markaasu wuxuu yihi calaa an tacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a inaad alla caabudaan oo waxba iidaan ugu sharigyeeli yeelin wsalawaati alhams iyo shanta salaadood wa wa tutiicuu inaad madaxdiinana amarkooda aطicdaan oo qaadataan wa asara kalimatan khafiya ere qarsoon buu hoos u sheegay oo wuxuu yidhi walaa tas'alu الnaasa shay-a dadkana aydan waxba weydiisanin dadka inaydan waxba weydiisanin siduu u necbaa nebigu sal ه alay slam baryada u necbaa baycadaasuu kaga qaadi jiray oo siduu tawxiidka iyo cibaadada rabbi uu uga qaadayo ayuu iyadana eh, uga qaadi jiray oo uu dhihi jiray igu ballan qaaday inay daa dugto waxba weydiisa raggii isagaa marka saasay kula mabaayacoodeen waana fuliyeen baycadaa nabiga sala alla alay slam siday u fuliyeen buu marka tilmaamayaa cawf oo radiallahu canhu markaasuu wuxuu yidhi falaqad ra'aytu baaba ulaa'ika annafar waxaan arkay raggaa iyaga ah qaarkood baan arkay yasqud uu ka dhacayo sawbu axadihim midkood shaabuugiisu isagoo awrkiisa ama farkiisa fuushan uu shaabuugii ka dhacayo famaa yas'alu axadan qofna weydiisan maayo yunaawiruhu iyaa in usoo iisoo dhibo war iisoo dhib shaciga dhacday ma dhahaye isaga intuu dego soo qaadanaya rawaahu muslim waxbadaka ha weydiisanina maal marka wax maala ah keliya may haataa wax khadma a ah kolay ku tahay ha weydiisanina weeyaan rawaahu muslim waan بن cمر رضي الله عنهma أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاal laa تزaaل المسألة بأحadiكم kama zuulaysa baryadu midkiin baa baryada badinaysa بأxadiكم midkiin bayna ka zuulaynin xatىa yلقى الlaha taعaalى ilaa oo alle kala kulmo walaysa fii wجهi wجgiisana isagoo una ku olin mujcaةu laxmin yani qطcaةu laxmin goosin hilibina wejgiisa isagaana ku olin oo wejigiisa oo dhan laf deeran uu yahay ilaa u kala kulmo sida uu marka wejigiisu u diirmayana waxa weeyaan xadiid soo socda baa tilmaami doono oo su-aal baryo kasta oo qofku qof wax weydiisto oo aanu ahayn mid uu mutay oo xaq uu u leeyahay oo dani ku qasabtay aan ahayn waxay ka dhigan tahay nabar uu wejigiisa ku dhufaanayo nabar uu wejigiisa ku dhufaanayo marka siduu nabaradaasi ugu badanayana ugu badanayaan iyo wejigiisa oo dhan wada nabare lafaa noqonaya lafta muuqatay hilibkii o dhan ka tegay muttafaqun caleyh markaas daaka qiyaamaha lagu soo bixin doono almuzcatu bidami lmiim waiskaan izay muz wa bilcayni lmuhmala alqia wacanhu radia allahu canhu ana rasuula allahi sala alla alay slam qaala wa huwa cala lmimbar isagoo mimbarka ku taagan buu wuxuu yidhi wadakara sadaqa sadaqaduu sheegay ou ka hadlay watacafufa can ilmas'ala iyo baryada iska ilaalinteeda yuu ka warramay markaasu wuxuu yidhi واليد العليا المنفقة والسفلى hiy الساaئلة gacanta saraa ka fiican gacanta hoose gacanta sarana waxa weeyaan midda wax bixinaysa ee ku ridaysa gacanta hoosena waata wax baryaysa ee hoosanaysa weeyaan متفق عليه وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم من سأل الناaس تkثرا qofkii dadka u barya maalbas maalbas iyo maaldhaqasho u barya ma qofkii qasab intay ku noqotay dhibaata intay qabatay dhibaatada wuxuu kaga baxan un dadka weydiisanaye qofkii isaga oo wax haysta haddana waxbasi daraaddii dadka u weydiista fainamaa yas'alu jamran wuxuu un baryayaa dhimbil daba dhuxushu kolka ay dabka leedahay ay shidan tahay jamri baa laidhaha hadday baktiisan tahay oo kolkay madowdahay tahayna faxmi baa la yidhaahaa marka dhimbilo daba unbuu guranayaa buu leeyahay oo u dadka weydiisanaya falyastaqila ha yaraysto aw liyastagsir ama ha badkado rawahu muslim wacan samurata bni jundubi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh وسلم إن ina almas'alata kaddun baryadu waa nabar yakudu biha arajulu wajha uu ku dhaawacayo oo ku nabaraynayo wejigiisa ninku ilaa an yas'ala arajulu sulطaanan ilaa inuu ninku weydiiso qof madax qof madaxa oo maalkan kada muxuu ahayey muslimiinta ee gacanta uu ku hayay xaqii uu ku lahaa inuu weydiisanayo mooyaane aw fii amrin laa budda minhu ama arrin lagama maarmaan oo qabsata oo dhibaato la soo gudboonaatay oo wax kale oo baryadan kaga doortoomana aanu haynin iyadana dhibaato ku haysa daraaddeed uu su-aalayo mooyaane raajaxun oo qabatay arab muxuu ahaye cudur gaadiba sidaas oo kale rawaahu التirmidiy وqala xadiiثun xasanu صaxiix xadiiثun xasanu صaxiix weliba xadiidka waxaa kaloo wariya nasaa-ina waa wariyey waana sidaa uu alimaam التirmidi radi allahu taعala canhu uu sheegay weeyaano xadiidku waa صaxiix oo wuxuu ku sax yeelay sheekh alalbani saxix اjaamic الصغيir uu ku sax yeelay wاltd اlkhabsu wanaxwuhu xajsigu yani waxaa weye waa nabarka weyaan isagu duruufada iyo wixii lamida ah weeyaan wa can ibni mascuud radi allahu anhu qaala qaala rasul lah sal alay slam man asaabathu faaqa qofkay bushaaradii ku dhacdo baahi iyo dhibaato iyo faqri uu ku dhaco fa faanzalahaa binnaasi oo dadka kor saara dadka kula carara oo dadka isku halleeya oo muxuuha masaajidu iska taagay iyo waxay noqotaba ka fakiraa inay dadku dhibaatada ka bixin karaan oo dadka kula carara lan tusadda faaqatuhu lama awdo faqrigiisa lama awdo oo ma soo ma dhammaato baahidiisaasi waman anzalahaa billaah qofkii alle kor saaran yani alle xaggiisa uga cararana fayuusiku allahu lahu alle wuxuu ula soo dhaqsanayaa u siinayaa birisqin caajilin aw aajil risqi degdeg ah ama risqi waxbaa daahay kolleyba yani kii risqi alla siinaya weeyaano faqriga ka bixinaya kolba haddii uu alla xaggiisa uu ula cararay saaqadiisii oo kolkii dhibaatadii ku dhacday allow dhibaatadan iga bixi uu yidhi oo qalbigiisa oo alla ku xiray ilaa ilaa kii faqrigaa alla ka bixinayo risqi siinaya weeyaan laakiin hadduu xagga dadka kula cararo kii weligii ku jiraya weeyaan baryadaasuu ku jirta rawaahu abu daawud o tirmidi wa qaala xasan xadiiun xasan buu yidhi tirmidi waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan weeyaano xasanahu اlalbaniyu fi saxiix aljaamic sagiir wa fi lmishkaat yushik bikasri الshiini ay yusra waa la soo dhaqsanaya wey وعn tوbana radي allahu canhu qala qala rasuul الlahi salى الlه عalيه وsلم man ytkfl man takfla lii anlaa yasأl الnaasa شhayئa وأtkfl lahu الجنة man takfla mise man ytakfl ytkfl yaa iigu yaa ii kafaala qaaday mise yaa ii kafaala qaadaya maada haddii laga dhigo oo takafala la yidhaaho yaa ii damiintay wey haddii iyo takafalu la yidhaahna yaa ii damiinana kollayba waa su-aal weeyaano yaa ii u ballan qaadayo weeyaan anlaa yas'ala annaasa shay-an inaan dadka waxba weydiisanaynin waa takafulu lahu bijanna ana janna aan ugu ballan qaada yaa ii damiinanaya inuu dadka aan wax weydiisanaynin ana janna aan alla uga damiintaa qultu ana sawbaan baa le allahu canhu anigan fakana laa yas'alu axada shay-an wuxuu ahaa qofkan dadka qofna kaan waxad weydiisanaynin buu ahaa rawahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay sheekh الnawowi radi allahu canhu oo xadiidku waa صaxiix صaxaxu الsheikh اlalbani fi صaxiح jaamiع صغيr fi صaxiix الtarغib والtarhiib wa mishkaat الmaصaabix intaba waa ku saxiix yeelay iyo صaxiix sunan abi daawud intaba وعn abi bشri qbيصة بn الmخاarq radي allahu canhu qaala taxamaltu xamaala waxaan qaaday xamaalad xamaalana waxaa la yidhaahaa mag mag baan qaaday magaan isa saaray sababtuna waxay ahayd qofkii laba xidood ay dagaalamaan ay dad iska laayaan oo intuu qof akhyaar ahoo waxgarad ahoo nabadda jeceli dhex galo oo heshiisiiyo uu isagu yidhaha wax alla wixii la dilay dhab magtoodii anaa bixinaye dagaalkaa la joojiyo oo nabad hala dhaliyo taasaa xamaalad marka la dhihi jiray taasna marka waa dadka noocaas oo kale ah allana subxaanahu watacaala waa caawinaya muslimiintana waajib waxa ku ah inay caawiyaan qofka islaxdoonka ee sidaas oo kale ah marka sidaas oo kale u yeelay qabiisa oo radia allahu canhu laba qolo oo dagaalantay uu intuu heshiisiiyey uu raggii laga laayay labada darafooda laga laayayna magtoodii isagu isa saaray faataytu rasuula اllahi salى اله alay slm as'aluhu fiiha rasuulka allahnimi sala allahu alayh wasalam aniga oo weydiisanaya waxaan markaas maxaa sababteeda u weydiisanaya fa qaala markaasuu yidhi aqim nala joog xataa taatiyana sadaqa ilaa zakada nooga imaanayso zakadii baa markaa lagu maqnaayo lasoo uruurinayo wuxuuna intay zakadu ka imaanayso nala joog ana amura laka biha aan amarka ugu bixino in lagaa siiyo markaa waxaa iskaga bixiso uma qaala markaas haddana wuxuu yidhi yaa qabiisa hadiisow ina ina almas'alata baryadu laa taxilu laa taxilu ila liaxadi alaa saddex nin midkood mooyaane baryadu qof kale uma banaano rajulun taxamala xamaalatan qof xamaalad qaaday sidaasan oo kale xallat lahu lmas'ala ay baryadii marka u banaanaatay xataa yusiibaha ilaa iyadii uu ka helo uma yumsiku ka joogso oo marka aanu farmasiye ka dhiganayninoo dadku inka ogaayeen inuu ninkan kadu nin mag bixinayo uu yahay kolka magti uu bixiyay kolta uu sii wato oo maal isagu dhaqanayo uu sii guranayo oo dadkan marka ay ugu naxariisanayaan ninkaas mag buu iska bixinayaa eh, aan ahayn ee eh, kolkuu iyadii helo oo ka joogsado warajulun iyo nin asaabathu jaa'ixa ay ku dhacday musiibo ijtaaxad jirid goysay maalahu xoolihiisii faxalla abaar eh, muxua ku dhacday dukaamadiisii oo gubtay maalkii uu siyo badda ku qarqoomay wax sidaasa ay ku dhacday faxallat lahu lmas'ala ay baryadii marka u banaanaatay xataa yusiiba ilaa uu ka helo qawaaman min cayshin aw qaala sidaadan min caysh labaduna qawaamna sidaadna waa isku mid oo waa wax noloshiisu ay ku dhisnaato oo noloshii caadi ku noqoto yani waxaa qof maalkabeen ahaan jiray oo maalkiisi aaka ku dhacday oo u baaba'ay marka kolka isagana waxau bannaan inuu dadka weydiiso ilaa uu ka helo wax ku filaan karayo oo noloshiisa uu ku dhisi karo oo uu ku shaqaysan karayo saas maala warajulun iyo nin waa kii saddexaade asaabathu faaqatun busaaradii ay ku dhacday xataa yaquula ilaa ka dhaha alaaatun saddexa min dawi lxijaab saddex oo min dawi lxija alxijaab walcaqlu saddex maxaa asxaabu lcaqli ah, yani waxgarad oo min qowmihi tolkiisa darskiisa iyo qaraabadiis iyo xaalkiisa la socdaa ay ka yidhaahaan laqad asaabatka fulaana faaqa walla hebel waa busaaradooda helay markaa hebelihi waa dhibaatay ka yahay oga markacaa ah. saddexdaas nin weeyaan marka faxallat lahu lmas'ala baryadu markaas ay u banaanaatay xataa yusiiba ilaa ka helo qiwaama min cayshin aw qaala sidaada min caysh sidaad iyo qiwaamna waa saan soo sheegno isku mid weeyaan maa siwaahumaa min almas'ala wixii ka soo haray oo min almas'alati baryadii hiya qabiisa qabiisow fa suxtun booli weeyaan yaakuluhaa saaxibuhaa qofkeeda uu cunaayo suxtan booli uu ku cunaayo rawahu muslim muxuu ahay marka xadiidkan kale marka isaguna qofka ay baryada u bannaan tahay buu xadiday xadiidkii kale ka horreeyeyna ee labada isagu ka dhigayo isagu waa uu soo koobay oo qof dhibaataysan dhibaatadaasoo marka nooc kastay noqon karaysaa iyo qof qof madaxa xaqiisi weydiisanaya labadaasu kusoo koobay waxaa fara badanaa dad boodi cuna oo ka daran dad kuwa tuugada iyo guryaha jabsada iyo shubtada iyo ka daran ila kuwaas igu tuuganimadooda iyo xaaraan cunidooda waba isgaranayaan waa fara badan yahay kelimadaas sidaad a marka siinteedu way hoos dhaban tahay waxaa jirta qiso dhacday oo ku saabsan xadiidkan kale ku saabsanoo nin ahaa muxuu ahay ahaa saaxibu xadiidna ahaa nadr ibnu ismaail la dhihi jiray oo mar hore aan soo maray yaa la su-aalay oo sidaad miyaa loo aqriyayaa baa la mise sadaad baa loo aqriyayaa markaasu wuxuu yidhi sadaad iyo sidaad buu kala farqiyo wuxuu yidhi sadaad waxaa la yidhaahaa sawaaq sadiduu ki aan kusoo marrayo sadaad marka waxaa la yidhaahaa muxuu ahay kolka siinta la kordhabo waa istiqaamada iyo toosnida sidaad marka la yidhaahana maa yusadu bishawx meel lagu fuci lagu cawdo weeyaan markaasuu beyt shicir a nin alcarji la dhihi jiray uu lahaa uu soo deliishaday adaacuunii waaya fatan adaacuu biyowmi karihatin wasidaadi faqri wاlxamaalatu bfatxi اlxaa an yaqaca qitaalu wanaxwuhu bayna fariiqayn waa inuu dagaal iyo wax lamidihi hadidaad dagaal laisku hadida iyo wax lamida ah, rabshad iyo muran iyo waa inay dhacaan laba fariiq ay ka dhex dhacaan fayuslixa baynahum dhexdooda uu heshiisiiyo fayuslixa insaanu baynahum dhexdooda uu heshiisiiyo calaa maalin yataxamaluhu maal isagu isa saarayo wayaltazimu yaltazimuhu calaa nafsihi naftiisa isagu islaasiminayo marka maalkaasu ama ha ahaado maalkii halaagsamay ama la kala dhacay ama magtii dadka ha ahaado ama ha ahaado kuwuu dadka iyaga uu siinayo qabaaisha madaxdeedii iyo uu siinayo ku sabirsiinaya ha ahaadee oo xaal iyo waxaas uu ka dhigaaye waxawy maal uu isa saaran weeyaan kuma khaas ah yani magun keliya ku khaas wاljaaئxaةu اlآafatu tusiibu maal الإnsaan aafada samaawiyada ah yaa jaa'ixa iyadana la yidhaahaa wاlqiwaamu ama qawaam bikasri الqaafi wafatxiha wmaa yaquumu bihi amru الإnsaani min maali wanaxwihi waa wuxuu ku toosnaado oo ku hagaago qofka arrinkiisu oo xoole iyo wixii la mid ah wasidaadu bikasri siin maa yasudu xaajaة اlmucwiz wayakfihi mucwizkuna waa ninka mucdinka ee waxaysanin faqiirka ah ku filan weeyaan wsaaqaة الfqr wاlxija alcaqlu وعn abi هurayraةa radي الlahu عanه ana rasuula الlahi صل ل sلم qaal laysa almiskiin اladii yatuufu calى الnaas miskiinku maaha ka dadka ku wareegaysa ee taruduhu luqmatu wluqmataani wtamratu wtamrataan ay dhaqaajinayso xabad xabad afgelisa ama laba xabad timira ama laba jab rootiya xabad moos yani kaasa ugu wareegaya ma ahayo meeshii waxaa laga siiya bas kaga dhaqaaqaya intuu qaato walakina almiskiin aladi laa yajidu ginan yugniihi kaan helaynin way hodantinimo ku filan walaa yuftanu lahu aan loona fahmi loona fahmaysanaynin aan loo fiina yeelanaynin aan la kasaynin fayutaصadq caleyh oo lagu sadaqaysto walaa yaquuma aanan kacaynin oo faysal annaasi dadka uu baryo oo weydiisto mutafaqun caleyh baabu jawaazi اlأkdi min gayri mas'alaةi walaa taطaluc banaanida ay bannaan tahay wixii qofka la siiyo inuu qaato isaga oon beryin aanan gureynin ho waxaan kada haddii la yidhaaho wanaga tag maanaad faqiir moodaysa iyo waxba waa inaanu dhihine oon iska qaato wixii lala soo doonto lianna waa deeq xag alla uga timid weeyaan haddii uu diido allu ku diiday allu deeqiisu ku diiday marka waa inaanu qofku waxbana weydiisanin intuu kara baryada iska ilaaliyo laakiin wax la siiyey aanu diidin haddii uu u arkaayo inay dadka laga sii baahan yihiin intuu qaado dadkaa kale isaguna hasii siiyo isaguna waxa sadaqaysto haddiise wax la siiyo yaanu diidin وعn sالم بن عبد الله بن عمر عن أbيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم qاaل kاna رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم يعطيني الcطاء rasuulka allah caطo isiin jiray caطana waxa la dhahaa wax deeqda ee qofka la siiyaa la yidhaahaa faأquل markaasaan waxaan dhihi jiray أعطihi man huwa أfqر إlayhi mini si qof aan iga bahay ya rasuulan waa ku filahay hanti baan leeyahay shada iga baahan baa jira si baan dhihi jiray faqaala markaasu wuxu uhi qudhu qaado idaa jaa-aka min hada almaali shay markuu kaaga yimaado waxan kada maalka xaggiisa wax kaaga yimaado wax maalo lagu siiyo wa anta gayru musrifin walaa saa'id adiguna aadan ahayn mid u hanqaltaadayo iyo mid beriya iyo aan ahayn faqudhu qaado oo fatamawalhu maalayso maal dhigo fain shi'ta kulhu haddaad doonto cun oo qaado wain shi'ta tasadaq bihi haddaad doontana si sadaqayso oo dadka aad leeda way iga baahan yihiin adiguba sii wamaa laa wixii aan ahaynan yani lagula soo doonaninna falaa tutbicu nafsak naftaada ha naftaada ka daba ridin dadku aalkii baa ku jira ka daba dhicin qaala salim salim ibnu cabdillahi ibni cumar oo ninka xadiidkan kada warinaya aabihii awogiisana kasii warinaya yaa aabihii siduu ugu camal falay xadiidkan kada yuu sheegayaayo markaasu wuxuu uhi fakana cabdullah cabdullahi bni cumar baa wuxuu ahaa laa yas'alu axadan shay-an qofna waxba ma waraysan jirin war waxisima dhihi jirin walaa yaruddu shay-an ucطiya wax la siiyeyna ma diidi jirin muttafaqun calayh musrif bishiin ilmucjama ay mutaطallic ilayh <clears throat> xadiidkoona lahaayo nin cabdullahi bni sacdi la dhihi jiray oo cumar radiallahu canhu markuu amiiru ahaa uu shaqa u diray jaka inuu meel ka ururiyo kolkuu keenay xoolihii uu keenay iyo cumar radi allahu canhu wax ka siiyey musqaayada uu ka siiyey markaasu anu dar allaan usoo soo shaqeeye maal daraadda uma soo shaqayninoo hanti anugu waan leeyahay muxuu ah muslimiinta ayaan ugu tabaracay xoogayda markaasu cumar yidhi radiallahu canhu sidaadaasoo kalean yeeli jirayo markuu rasuulka sala allau alayh wali slam meel ii diro meeshii waxaan kasoo guray keeno yuu cumaalo iga siin jiray markaasaan dhihi jiray sidan hantin oo kale markaasuu rasuulkuna sala allahu alayh waali wasalam wuxuu dhihi jiray hayeelina qaado oo wixii maal ahe lagu siiyo ha diidin qofnana waxba ha weydiisana saasuu marka nebigu sala allahu alay wasalam waddadaasuu jeexay oo labadaa qodob ka kooban inaadan qofna waxba weydiisanin qofkii kula soo doontana aadan ku diidin ila isagana waa qalbi jabaya oo mana aadan garanin deeqdaasu meeshay kaaga timid allah kuugu soo dhiibay iska qaado marka khayr iyo baraka weeyaan baabu اlxasi calى اlأkli min camali yadihi guubaabada qofka lagu guubaabiyey inuu cuno wax ka cuno gacantiisa wax ku shaqaystay wالtacafufi bihi can اlmas'ala oo baryada iskaga su-aal baryada iskaga ilaaliyo wالtacarubi lilcaطaa iyo muxuu ahay bambax iyo muxuu ahay in wax la siiyo uu kaga kaga dhowrsado isagu inuu shaqaysto qaala allahu tacaala faidaa qudiyat الصalaaة markii salaada la dhameeyo hortii hore waxaa la isfaray kolkii salaada jumcada loo adimo ka imaada iibka ka imaada dukaamada soo xidho oo kaalayaa la yidhi salaada kasoo qayb gala markaasaa la yidhi markii salaadii la dhameeyo faاntashiruu fi اlarضi dhulka ku kala baaha wاbtaguu min fadli الlah risqiga alla dalbada hafadhiina ka kaca meesha oo marka risqiga alla raadsada la yidhi waa la is amray marka marka saacadna waa saacad salaadeed oo shaqadii looga imaanayo saacadna waa saacad shaqo sida xadiidkiina aan ku soo maray muxuu ahay ninkii saxaabiga ahaayee xandala radi allahu canhu ku yidhi nebigu sal l slm saacatan wa saaca وعن أbي عبد الله الزبير بن العwام رضي الله عنه qال qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم لأn yأخذ أحadكم أحبلة أحبلة waa جمع xbl ama جمع xbaal waxa nin inuu qaato xarkihiisa ثuma yأتiya الجبل buurta uu tago faيأتiya بxزمة min xaطب uu la yimaado suuqa keeno xirma qoryo ah oo calىa ظahri dhabarkiisa uu ku sido fayabiicaha uu iibiyo fayakufa allahu biha wajhahu alla wejigiisa baryada kaga ilaaliyaa khayrun lahu uga fiican min an yas'ala naasa inuu dadka wax weydiisto acطahu ha siiyeen aw manacuhu ama hau diideene mutafaqun caleyh inuu qofku duurka intuu aado gudid iyo xadxadhig uu qaato soo qoriyeysto ama intuu xadhig iyo midi qaato uu cawska iyo soo gurto oo markaas muxuha ama dhagaxa jabiyo ama dharka dako wuxun sidaas inuu sameeyo oo naftiisa uu baryada dadka alla kaga ilaaliyo yaa uga fiican inuu warya alla waxsiiyey war waxsiiye war igu sadaqaysta magan allah iida magan allaydaasu marigi ku jiray haddiuna uu isku bilaabana rawaahu الbخaariي وعn أbي هurayرaةa رadي الله عanه qala qala rasuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم لأn yxtaطba أxadكم inuu qoryaysto midkiin xuzma xuzma yani rabطة min calىa ظahrihi dhabarkiisa uu kusoo qodaystaa khayr lahu min an yasأla أxada yaa uga fiican inuu qof wax weydiisto fayucطiha uu siiyo ow ymnachu ama u diida mutafaq عalيh وcanhu radي الlahu canhu عan النabiي slى الlه عlيه sلم qaal kana dawud عalayhi السلام laa yaأkul إla min camali yadih rawaahu الbخaariي daawuud wuxuu ahaa salى الlahu عalayhi wasalam nebi oo boqor ah buu ahaa maca dalika wuxuu ahaa farsamalow oo gacantiisa ayuu ku samayn jiray alaabta dagaalka ku samayn jiray duruucduu samayn jiray oo uu iibin jiray markaasuu iyada manaafacasan jiray ee maalkaa mxua muslimiinta ee gacanta uu ku hayo waxba kama qaadan jirin ee xukunka uu dadka xukumaayo wuxuu ahaa tabarc buu ka ahaa وعنه رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل سلم qاal kana زكريا عaليه السلام نجاarا rawaه mسلم نبي زكريا عaليه الصلاaةu وaسلاaم wuxuu ahaa nin najaara oo quraaro ahoo quraarta wax ka sansameeya buu ahaa oo marka yani waa shaqaysan jiray weeyaan ambiyada alle عalayهim الصلاaةu وaسلاaم marka waxay lahaan jireen xirfaday lahaan jireen nin waliba xirfad uu ka shaqaysto oo risqiisa ku dalbada buu yuu lahaan jiray dhammaantoodna waxay soo mareen xirfada la yidhaaho racyu اlغanm ari jirka ari ilaalinta kulligood way soo wada mareen وعn المqdاm بn mعdي krb رضي الله عnه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاal maa akala axadun qofna ma cunin طacaaman cunto qadtu weligii khayran oo ka fiican min an yaakula min camali yadihi inuu gacantiisa wuxuu ku shaqaystay ka cuno waina nebiy allahi daawuud nebiga alle daawuudihina kaana yaakulu min camali yadihi gacantiisa shaqadeeda ku shaqaystay buu wax ka cuni jiray isaga ugu afqabsanayaa lan isagu boqor buu ahaa rawaahu albukhaariy marka nebiga daawuud sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ku ammaanay rasuulkeenu salى اllahu عalayhi waali wasalam afar warxadood mid waxa weeye salaadiisu sunnaha salaatuleilka inay salaadaha ugu fiicnayd midna soomkiisa sunnaha inuu soomka nidaamka loo loo farso loo kama ugu fiicnaa midka kalena geesinimay ahaydoo inuu geesi ahayo marka cadowga laiska hor yimaado aanu carari jirin midna waa shaqo wanaagsa shaqo wanaag weeyaan iyo muxaa maciishadiisa inay maciishada ugu fiicnayd waxa qofku gacantiisa uu ka shaqaysto inuu cunabaa ugu fiican wuxuu gacantiisa ku shaqaystayna waxaa ka mid ah ilmihiisa maalkiisa ilmihiisa maa ilmihiisu waa kasabkiisiibu ilmuhu naftiisu yahay marka wiilkiisa ama gabadhiisu waxa ay shaqaysatay ee odayga uu maxaa inuu wax ka cuno waxay ka mid tahay wuxuu isagu shaqaystay naftiisii weeyaan oo waa isku mid wuxuu ilmihiisa soo shaqeeyey wuxuu isagu soo shaqeeyey baabu اlkarami wاljuudi wاlinfaaq fii wujuuhi اlbir iqaة biاllahi tacaala deeqda juudka iyo karamka iyagoo isku mida waa deeqtinimada iyo bixinta maalka lagu bixinayo duruqda khayrka lagu bixinayo oo kalsooni alle lagu kalsoon yahay oo inaanu u baahanaynin waxa uu bixiyey aanu ku faqiiraynin uu alle ugu kalsoon yahay wacdigii alle iyo yabahoodiisa uu ku kalsoon yahay inuu maalkiisa u bixiyo aanu imashanin oo hadaad wax kale iska bixiso hadaad wax ka helaysa aanu isbihin qaala allahu tacaala wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yuklifuh wixii aada bixisoon oo wuxuun ah wax kastaba ha ahaadee isaga idinsoo bedeli doona bedelkiisa idinsin doona qalab qalabkuna maani bedelka weeyaan wa qaala tacaala wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum wixi aada bixisaanoo wax khayrihiba naftiina u sugnaaday naftiina iskale ku intifaacaysa wamaa tunfiquu wamaa tunfiquuna kuna bixin maysaan ila ibtigaaa wajhi illaah wejiga alla dalabkiisa mooyaane qof kastaba marka kolka ha ku dhacdo wamaa tunfiquu min khayrin waxaad bixisaanoo wax khayrabana yuwafa ilaykum waa la idiin oosinaya waantum laa tudlamuun idinkana waxba laydinkama dulmiyayo waxba laydinkama ridaayo aayaddana waxay kusoo dhegtay sida mufassiriintu ay sheegeen mar mxua dadka muslimiintii waxay u maleeyeen sadaqada ay wax ku sadaqaysanayaan gaalada qaraabadooda iyo waxyaalahaasa inayna ajri lahayn markaasuu alla subxaana watacala wuxuu u sheegayaa wax alla wixii ay bixiyaan dar alla u bixiyaanba qof kastabaa ku dhacde inuu yahay wax khayr a ah, inuu yahay oo lagu ajrisiinaya waxaana insha allah sooba socda ninkii dadka xunxun iyo suuga iyo naagta xun iyo dadka maalqabanka iyo wax ku sadaqaystay soo garanaynin iyo sidii looga aqbalay badu marka qofkii wax uun bixiya oo dar allana u bixiya alle waa ka lakin dar alladaasa laga maarmaa wa qaala tacaala wamaa tunfiquu min khayrin faina allaha bihi calim wax alla waxaad bixisaano wax khayraaba alla waa og yahay alla waa og yahay yani waxay ka dhigan tahay alla waa idinka ajirsiinaya وعن ابن مسعوud رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاal laa xasد إlا في اثنتين xasad ma jiro yani kamasha ma jirto ilaa laba mooyaane laba arrimood un baa istaahila in la isku kanto oo la yidhaaho allow yaa sidaas oo kale kaa digo waxaasoo kale yaa kusiiya in lasidaaho xagga sharciga alle yani maanta ma aha dhicidda kama warramayo dhacdada oo ma dhacdo oo dadku inay isku kantaan saddexda labadaa mooyaane wax kale maba ka dhacdo ma ahee xagga sharciga alla